bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin majliskan waa majliskii todobaad ee majaalis dulmarkii sharxa ku ee kitabka riyaadu saalixiin e, waxaan ka bilaabaynaa insha allahu xadiidka boqol iyo afar iy labaatanaad canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radia allahu tacala anu arda qala wuxu yihi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu calayhi waali wasalam yaa nisaaa almuslimaati haweenka muslimaadka ahu laa taxqiranna yayna yasin jaaratun gabar jiraan ah lijaaratihaa jiraankeeda yayna ka yasin walow firsina shaatin neef ari ah ama neef ri qob muxuu ah, ha noqdo qobkeed amaba waxaa weeyaan majinteeda weeyaan qoobkii amaba majin ha noqde wax yarba ha noqde yayna xaqiiran weyan wax ay u muttafaqun caleyh qaal jawhari imaam jawhari wuxuu leeyahay alfirsinu firsinka min neefka ritiga ah kalxaafiri qoobkao kale wey min adaabati daabada iyo muxuu ahaa neefka caadiga ah ama looda amaba eh, faraska wixii la ah. qaala wuxuu yidhi warubama waxaa laga yaaba istucira in loo caariyeysto eh, oo loo soo qaato loosoo tabaal caariyeysto eh, fishati neefka ariga ah saas weeyaan xadiidka boqol iyo shan iyo labaatanaad canhu waxaa la weri abu hurayra radi allahu taala anu arda can inabi nabigen wa ka wari sal sl qal nabigen wuxuu yidhi alimaanu iimaanka bidcun wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan aw amaba bidcun wa situuna amaba dhowr iyo lixdan shucbatan ee gobol fa afdaluha tan ugu fadli badan qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha tan ugu liidana imaatatu ladaa dhibka oo laga zuuliya can ariiqi jidka weyaan walxayaa waxshoodkana shucbatun waa qeyb oo min aliimaan imaanka ka mid ah muttafaqun caleyh albidcu min alaain ilaa sabca saddex ilaa sagaal intu dhexaysa weyaan bikashfi ilbaai waqad tuftaxu in la kordhaban oo laga yaaba washucbatu shucbadan alqicatu waa gobol weyaan marka iimaanka ayaa maraatibtaas iyo manilaa mansiladaas qeybaha kala jooga weyaan laa ilaha illa allah ayaa u eh, in wadada qashinka amaba qodaxda amaba wixii aan nadiif ahayn laga fogeeya ayaa u yar weyaan iimaanka eh, waxaa weyaan khisaashiisa iyo mxuu ah khilaalkiisa waxaa ka mid a ah, iyo qeybaha iimaanka xishoodka weyaan xadiidka boqol iyo lix iyo labaatanaad canhu waxaa lagu abu hurayra radia allahu tacala an arda ana rasu rasuulka sal slm qal wuxuu yihi baynamaa goor rajulu nin yamshi u socdo biariiqin jid ishtada caleyhi alcatashu on ayaa ku darnaaday fa wajada aad buu u oome weyaan fa wajada wuxuu helay biran ceel fanazla kadibna fiihi ayuu ku degay ama fanazla uu ku degay fiiha ceelka gudaheeda ayuu ku degay fa shariba uu kasoo cabe weyaan uma kharaja wuu soo baxay fa idaa kalbun waaba iyadoo ay yalhau u mxuu ahaa carab dhabi iyo carada biyaha ay ku min alcaashi min ajli caashi oon awgi fa qaala rajul ninka wuxuu yidhi laqad balaqa waxaa gaaray hada alkalbu eygan min alcaashi oonka mila aladii kii oo kale kaana ahday qad balaqa mini i gaaray fanazla kadibna waa degay albira cirka ayuu ku degay famalaa wuxuu buuxi khufahu khufkiisii ama kabtiisi ayuu kusoo buuxi maa anbiye uma intaa kadib amsaka wuxuu kusoo qabtay bifayha afkiisa ayuu kusoo qabtay xataa raqiya ilaa uu kasoo koro fasaqa alkalba eyga ayuu waraabiyey fashakara allahu lahu alla weyne ku shukriyey fahafara lahu alla qaaluu saxaabadii waxay yidhahn ya rasul rasuulka allow ina lanaa anaga miyuu noo sugnaaday fi lbahaa'imi waxyaabaha nafleyda ah xoolaha ah ajran ajar miyaan ku leenahay weeyaan haddii aan quudinno haddii aan biyo siino haddii aan u naxariisanno fa wuxuu yidhi fi kulli kabidin beer kasta oo rabbin qoyan ajrun ajar ayaa ku sugan muttafaqun caleyh wa fii riwaayati riwaayat buhaari bukhaari muxuu aha ku sugnaatay fa shakara allahu lahu allaweyne ayaa ku shukriyey fahafara lahu wuu dhaafay fa adhalahu ljannata jannada ayuu geli weyaan marka nicmadaas intaa leeg qofka wuxuu ku gaaray naxariista uu u naxariisay ay gaaweyaan wa fii riwaayati riwaayat allahuma bukhaari muslim u sugnaatay kalbun ay baynamaa goor kalbun ay yutiifu uu ku wareegi birakiyatin ceel qad oo min baqaaya bani israil reer bani israiil dhilooyinkooda ka mid ayaa aragtay fanazacat waxay siibtay muuqahaa kabteeda ayay siibtay fastaqat waxay ugu waraabdalabtay lahu muuqi io kabti bihi aygii ayay mxuu ahaa biyo ugu soo waraabisay ugu waraabdalabtay fasaqatu way waraabisay faqufira waa loo dhaafay iyada bihi bisababi dalika saqi waraabintaa darteed ayuu rabbi subxaana wa tacaala ugu dhaafay dembigeeda weyaan almuuqu alkhufu khufku weyaan wayuiifu yuiifu u yihanaya duuru rakiyatin ceel uu ku dul wareegay wahiy albiru ceelka weyaan xadiidka boqol iyo todoba iyo labaatanaad canhu waxaa lagu wr abi hurayra radia allahu tacala anu arda can nabi nabign wxu ku wr sal slm abu hurayra waa taqana waa raawiyat islaam islaamka ninkii muxuu ahaa loo yaqaana raawigii islaamka weyaan oo axaadiista nabigeena sal slm rag nabiga ka wari waa ninka ugu axaadii badan weyaan intana soo gaartay canhu waxaa lagu wr abi hurayra can nabi wuxu ku wr sl sl qal nabigan wuxuu yidhi laqad ra-ytu waan arkay rajulan nin baan arkay yataqalabu ku gadgadoomi fi janati jannada fii shajaratin fii ajli shajaratin geed awgii oo qacahu ka jaray min dahri ariiqi jidka dhabarkiisa kaanat ay tudii mid dhibaatayso oo dhibta almuslimiina muslimiinta rawahu muslim wa fii riwaayati riwaayadna mara rajulin baa soo maray biqusni shajaratin geed laanteed ayuu soo maray geed laankiis ayuu soo maray calaa dahri ariiqin jid muxuu ahaa bartamihii ku launxiyana waan fogeyne oon fogeyne hada kanayto can ilmuslimiin baan ka fogeyne laa yudiihim yuusan dhibin faudkhil janata janna iyo arrintaa darteed lagu geli weyaan wa fii riwaayati allahuma bukhaari muslim u sugnaatay baynamaa goor rajulun yamshi u socday biariiqin jid uu socdo wajada wuxuu helay uu la kulmay husna shawkin laan oo qodxaan lah ayuu la kulmay cala ariiqi jidka ayuu kula kulmay fa akharahu kadibna gadaal ayuu u turayoo meesha ayuu ka fogeeyey fa shakara allahu xadiidka boqol iyo sideed iyo labaatanaad canhu waxaa lagu wari abu hurayra radia allahu tacala an arda can nabi nabigeen wuxuu ka wari sal allah alay slem anahu nabigeenna canhu waxaa lagu wari abu hurayra radia allahu tacala an arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slem man tawada'a qofka weyse qaato oo fa axsana wanaajiya alwudu'a weysada wanaajiyo uma intaa kadib ataa yimaada aljumcata salaada jumcada imaado fastamaca kadibna dhegaysto wa ansata dheg raariciyo ufira lahu waxaa loo soo soco muxuu inta udheaysay iyo waziyaad talaata ayaamni saddex maalmood oo dheeri ayaa loo dhaafa weyaan yani toban maalmood ayaa dembiga looga dhaafaa waman masa qofkii tataabto alxasa quruuraxa iyo waxyaabaha masjidka dhex yeela oo ku fara ciyaaro faqad laqa wuu laqwi ayuu la imaaday wuxuu la imaaday waxa loo baahnayn oo liidan ayuu la imaaday ciyaar ayuu la imaaday rawaahu muslim imaam muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidka boqol iyo sagaal iyo labaatanaad canhu waxaa lagu wari abu hurayra ana rasul rasulka al sal sl qa nabigan wuxuu yidhi idaa tawadaa alcabdu addoonka haduu weyse qaato almuslim ee muslimka ah aw almumin ama muminka ah oo faqad sala u dhaqa wajha wejigiisa kharaja waxaa baxa min wajhi wejigiisa kullu khaiatin gafla arko nadara ilahay uu ku eegay bicaynayhi laba sindhood maca almaai biyaha ay la baxaan aw maca aakhiri qatri ilmaai biyaha dhibicdooda intuu damaysa ay la baxaan weyaan faidaa asla haduu dhaqay yadayhi labadiis gacmood kharaja waxaa ka baxa min yadayhi labadiis gacmood kullu khaiatin gafla arko oo kaana u ahaad batashathaa mid qabatay yadahu gacmihiisa maca ayaa mxuu ahaa halkaa ku baxdo aw maca aakhiri qaطrimaai ama biyaha dhibicdooda intuu dambaysa ay la dhacaa weyaan dembigaas ula dhaca faidaa asla rijlayhi labadiis lugood marka gooftu uu dhaqa kharajat waxaa baxda kulu khaiatin gafla arko mashata ay u socotay rijlahu labadiis lugood macalmaai biyaha ay la baxaan aw maca aakhiri qatri ilmaai biyaha dhibicdeeda intuu dambaysa weyaan xataa yakhruja ilaa uu ka baxa naqiyan mid nadiif ah oo daahir ka ah min adunuubi dunuubta weyaan rawahu muslim xadiidka boqol iyo soddonaad canhu waxaa lagu yhi abu hurayra radia allahu tacala anu arda can rasulilah nabig alle wuxuu ka wari sal slm qal nabigeen inuu yidhi alsalawaatu alkhams shan salaadood iyo waljumcatu jumcada ila ljumcatu jumcada kale laga gaaro iyo wa bisha ramadaan ilaa ramadaana bisha ramadaan ka laga gaaro mukafiraatun waa dembi dhaafyaala dembiga ayaa lagu dhaafaa weeyaan maa baynahuna inta udhexayso ida ijtinabat haddii laga fogaada alkabaa'iru dembiyada waaweyn rawahu muslim ayaa xadiidka wariyey saqaa'irta ayaa lagu tirtira lagu baabi'aa weeyaan xadiidka boqol iyo ko iyo soddonaad canhu waxaa laga wari abu hurayra radi allahu tacala arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasuulka wuxuu yihi sal slm alaa adulukum mi idin tusaalayaa oo ma idin sheegaa calaa maa shay ma idin sheegaa oo ma idin tusiyaa yamxu llahu alla weyne uu ku dhaafo bihi isaga alkhataaya gafafka uu ku dhaafo aw yarfacu uu ku saramariyo bihi isaga adarajaat darajooyinka qalu waxay dheen balaa ha ya rasul rsulka allow qala wuxuu yihi isbaaqu lwuduui wakara u iyo talaabada oo loo badiyo ila masaajidi masaajida waintidaaru salaad salaad oo lagu sugo bacda sala fadalikumkaas kiinaas aribaau waa jihaadkan ugu sarey ugu qiimaha badan wey rawah muslim xadiidka boqol iyo laba iyo soddonaad can abi musa alashcri waxaa lagu wariy cbdulahi bn qays alashcri radi allahu taala arda qal wuxuu cbdulahi bn qays abu musa alashcri quraada saxaabada ayuu ka mid ahaa laqad uutiita mizmaara min mazaamiri ali daawuud waa tii nabigu uu yihi calayhi sala slam qala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slam man sallaa qofka tukada albardayni labada waqti qabow dakhala aljannat jannada alle ayuu galaa muttafaqun caleyh waa salaada maqrib iyo salaada casr weyaan salaada maqrib iyo salaada subax weyaan casrkana waa iskaga dari karaa albardani asubx wlfajr walcasr weyaan salaad subax iyo salaada casr weyaan bardaanka saas ayaa loola jeeda idan aan ku noqdo xadiidka oo can abi musl ashcari radi allahu ta arda qaala wuxuu yihi qaala rasul rasulka al wuxu yihi sal slm man salla qofka tukada albardaani labada waqti qabow dakhala janat jannada ayuu galaa muttafaqun caleyh albardani asubx waa salaad subax wa casr salaada casr weyaan xadiidka boqol iyo soddon iyo saddexaad canhu waxaa la wariyay abi muusa qaala wuxuu yidhi abu muusa qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm idaa marida hadduu xanuunsada alcabdu adoonka aw saafara ama u safra kutiba la waxaa loo qoraa midla maa shay oo kale kaana u ahaaday yacmalu mid camal fala muqiiman isagoo neg saxiixan ee caafimaad qabo wixii loo qori lahay ayaa loo qoraa weyaan rawahu lbukhaariy xadiidka boqol iyo afar iyo soddonaad an jaabir waxaa laga warin cabdilah radi allahu taala anu arda qala wuxu uhi jaabir qaala rasul lah wuxuu yihi rasulka al sal slm kulu macruufin wanaag la arg sadaqatun waa sadaqa rawahu lbukhaari ayaa wariyey wa rawahu muslim min riwaayati xudayfata radi allahu anhu arda xadiidka boqol iyo shan iyo soddonaad canhu waxaa laga wariyey jaabir bn cabdilah qala wuxuu yihi jaabir qaala rasu rasulka wuxu yiri sal slm maa min muslimin qof muslim ma jira oo yaqrisu beera oo tallaalo oo abuura qarsan abuur ilaa hadduu jira kaana wuxuu ahaadaa maa ukila wixii la cuno minhu xaggiisa lahu isaga wuxuu noqdaa sadaqatan sadaqa ayuu noqdaa wamaa suriqa wixii laga xado minhu xaggiisa lahu isaga wuxuu u sadaqatan sadaqa wamaa yasra'uhu ama walaa yasra'uhu kama nuqsaamiyo oo kama qaato axadun qof ilaa haddii uu ka qaata kaana lahu sadaqatan sadaqa ayuu noqdaa rawahu muslim wa fii riwaayati riwaayad laa yaqrisu ma tallaalo oo ma beero almuslimu qofka muminka qasan abuur oo fa yaakula uu ka insaanu bini aadan walaa daabatun daabad iyo xayawaan walaa ayru shimbir ilaa haddii arinta ay dhacdo kaana wuxuu ahaada sadaqatan sadaqa ilaa yowmi qiyamati ilaa maalinta qiyama laga gaaro wa fii riwaayati riwayat oo lahu usugnaatay muslim u sugnaatay laa yaqrisu ma talaala muslimun qarsan talaal walaa yazracu ma abuuro zarcan abuur oo fa yaakula minhu u ka cuna insaanu insaan walaa daabatun daabad walaa shayun shay ilaa haddii ay dhacdo kaanat lahu sadaqatun sadaqatan sadaqa bay u ahaada weyaan sadaqa ayuu noqdaa warawayahu waxaa wariyey xadiidka jamiican min riwaayati anasin ay ka wariyeen weyaan qowluhu yarzahu ay yanqusuhu ka nuqsaamiyo xadiidka boqol iyo lix sodonaad canhu waxaa laga wariyey jaabir bn cabdilah radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yihi jaabir araada waxay damceen oy dooneen banuu salamata reer banuu salama an yantaqiluu inay u wareegaan qurba almasjidi masaajidka agagaarkiisa fabalaqa arrinkaa wuxuu gaaray inahu shanii qad balaqanii waxay soo gaareen anakum adinka turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqilu inaad u wareegtaan qurba almasjid masjidka agaarkiisa faqalu waxay dhaheen nacam ha yaa rasuul rasuulka allow qad aradnaa dalika arrinkaas waan doonnay oo inaan masjidka dhankiis usoo wareegno usoo dhowaan aad baan u damacnay fa qaala wuxuu yidhi banii salima reer banii salimow diyaarakum ilzamuu laazima diyaarakum guryihiina laazima tugtab hala qore aahaarukum raadkiina iyo socodkiina hala qoro weyaan diyaarakum guryihiina laazima iyo xaafadiina laazima tugtab hala qoro aahaarukum mxuu ahaa tallaabadiina iyo raadkiina hala qora rawah muslim marka qofka kulama aad cibaado u tallaabo qaado rabbiga subxaana wa tacaala waa hafuur rabbiga subxaana wa tacala waa shakuur rabbiga subxaana wa tacaala wanaag ayuu qofkaas eh, u badiyaa weyaan wa fii riwaayatin ina bikulli khawatin tallaabo la arka darajatan ina bikuli khawatin tallaabo la arka darajatan daraja ayaa rabbi idinkugu saramarinaya rawah muslim ama darajo ayaa kusugan weyaan xadiidka boqol afun wa rawaahu waxaa wariyey ayضا bmacnaahu min riwaayaةi anasi radi اlahu anه arda wabnu slmt ree bani slm bikasri laami laanta oo lahoos dhabo qabiilaة waa qabiila macruufatan ee aad loo yaqaano meel ansaari ka mid radi allahu canhum wa athaaruhum khutaahum tallaabooyinkooda weeyaan saldhigooda iyo meeshii lagu yaqaano deganaayeen waa meesha la yihahdo masjid alqiblatayn oo hadda macruufka magaca loo yaqaano weeyaan xadiidka boqol iyo todoba iyo soddonaad can abi lmundir waxaa la wariyay ubay bnu kacbin radi allahu tacala canhu arda qala wuxu yihi ubay kaana rajulu nin baa wuxuu ahaaday laa yaclamu anaan ogeyn rajula nin abcada ka fogaan badan min masjidi masjidka minhu xaggiisa nin aad masjidka uga fog ayaan aqoon u lahaa wa kaana wuxuu ahaaday laa tukhtiu midayna seegin oy gafin salaatan salaad faqiila waxaa loo yidhi aw amaba faqultu lahu waxaan u yidhi low ishtarayt haddii aad iibsan lahayd ximaaran dameer tarkabuhu aad kortid fi dalmaai xilliga mugdiga ah iyo wa fi ramdaai xilliga raranka iyo kulaylka uu jira weeyaan faqaala wuxuu yidhi maa yasurin ima farax gelinaysa ana manzilii gurigayga ilaa jambi masjid masjidka agagaarkiisa inuu yahay ama uu ku dhegan yahay inii anigu uriidu waxaan dooni an yugtaba in loo qola lii aniga mamshaaya socodkayga iyo wa rujuucii soo laabadkayga idaa goorta aan soo laabta reerkayga faqala rasul wuxu yh sal slm qad jamaca allahu laka alla wuu kuu kulmiyey dalika arrinkaas kullahu muslim ilahay intaaad ka doontay ood ka damacday ama aad ka rajaysay ilahay wuu ku sii weeyaan wa fii riwaayatin in lalaka adiga ayuu ku sugnaaday maa xtasabta wixi aad ajir xisaabsatay alramdaau alardu weyaan allatii taasoo asaabaha alxaru kuleelka uu muxuuha taabtay ashadiid xadiidka boqol iyo sideed soddonaad can abi muxamed waxaa lay cbdillahi bn camr bin caasi radi allahu taala anhuma qala wuxu yh abi moxamed qaala rasul rasul wuxu yuri sal slm arbacuuna khaslatan afartan talmaamood tilmaamood aclaaha tan u sarraysa maniixatulcanzi in muxuu aha lis amaahiyo ama lis irmaaniyo neef ari weeyaan maniixada waa irmaanin neefkii irmaan in lasiiyo qofka uu marka ka faaidaysta canihiisi maniixatu lcanzi neefka ariga ah amaba rida oo lirmaansiiyo maa min caamilin qof ku camalfala ma jira oo yacmalu ku camalfala min caamilin mid camalfala oo yacmalu ku camalfalo bikhaslatin sifa oo minha ka ah, rajaa hawaabiha hawaabteeda isagoo rajayna alla uu wa tasdiiqa mawcuudiha ballantii ayada loogu ballanqaaday qofka arrinkaas samey ballantii loo ballanqaado rabbigan u ballanqaaday isagoo muxuu ahaa rumaysan ilaa hadduu jiro adhalahu llah alle wuxuu geliyaa bihaa sababteed aljanata janna ayuu geliya rawahu lbukhaari arrintaas marka arrin aad weyn oo qofka muminka ah wixii aad ka faa'idaysana inaad siiso waxyaabaha jannada lagu gala ay tahay weyaan walow haba kuu soo celiya almaniixatu an yucطiyaha waa inuu qofka siiy iyaaha ayada liyakula inuu cunaa labanaha caanaheeda uma yarudaha uu celi ilayhi caanaha ma la cunaa mise waa la cabaa cuni karaa maxaa yeele caanaha aqid laga dhigo la adkay waa cuni karaa sidoo kale wixii caanihii in la gado oo kadibna cuna lagu soo gatana waa suuragal waa mid marka xadiidka boqol iyo sagaal iy sodonaad can cadi bni xaatim waxaa la wariyey xaatim tay ayaa dhal ninka radi allahu taala arda qala wuxuu yidhi cadiy samictu nabiya nabigaana ka maqlay sal slm yquul isagoo ittaqu naara wa naarta iska ilaaliya oo naarta ugu dhowrsada walow bishiqii tamra tamar ama timir jabkeedba ha noqotee naarta iskaga dhowra muttafaqun caleyh wa fii riwayatin riwayat allahuma buhari muslim usanat canhu waxaa uu ka wariyey cadiy qala wuxuu yidhi kum adinka idinka mid ma ahaanin min axadin qof ilaa haddii uu jiro sayukalimuhu rabuhu rabbigiis ayaa la hadli doono laysa baynahu alla dhexdiisa iyo wa baynahu iyo addoonkaas turjumaan uma dhexayn doono fayanduru markaasuu eegi aymana minhu midig ayuu eegi falaa yaraa ma arki doono ilaa maa qadam wax hormarsada mooyane wayanduru wuu eegi ashama minhu bidax ayuu eegi falaa yaraa ma arki doono ilaa maa qadam wax hormarsada mooyane wayanduru wuxuu eegi bayna yaday hortii ayuu eegi falaa yanduru falaa yara cafwan ma arkaayo ila naara naar oo tilqaaa wajhi kasoo horjooda fataquu war ka baqay annaara ka baqa walow bishiqi tamra tamar jabkeedba ha noqotee faman lam yajid haddii qofka aanan helin fabikalimatin kalimad ayibatin ee suban ee wanaagsan la imaado weyaan xadiidka boqol iyo afartanaad can anas bn malik waxaa radi allahu taala arda qala wuxu yihi anas qaala rasul rasulka wuxu yihi sal l slem ina allaha alla weyne la yardaa wuu ka raali noqdaa raalli ayuu ka noqdaa allah can ilcabdi addoonka ayuu ka raali noqdaa an yakuuna inuu cuno alaklata hal cunitaan qado oo kale fayaxmaduhu wuu ku mahadiy caleyha dusheeda aw yashraba uu cabo asharbata cabitaan fayaxmad uu ku mahday calayha dusheeda ku mahday rawa muslim kobi ay cabtay alxamdu lilah qadaad qadaysay alxamdu lilah waad quractay alxamdu lilah rabbigeen subxaana wa tacala ayaa kaaga rahli noqonay bal nicmadaa intaa eeg rabbi ayaa wax ku siiyey sidaad cunileed muxuu ahaa ku yasiray kadibna xitaa markaad cunta isaga ayaa ku kala hagaajiyey oo qaarkii u anfacayn jirkaada geliyey qaarka kalena kaa soo saaray iyadoo ay haddana waxaa weya rabbiga subxaana watacala markaad alxamdulilah allah kumaasan tirado ayuu raalli kaaga noqonay biyaad cabtay alxamdulilah tir waad mxuua ah, ilaha kaaga raalli noqday koob caano ayaad cabtay oo laga yaaba mararka qaar qofka inuusan wax weyn u arkin laakiin nicamtaas iyada ah nicmo yar maaha markuu addoonka alla ku mahadiyana ilaahay subxana watacala wuu ka raalli noqdaa waa nicmo aad weyn walaklatu akladii bifatxi lhamzati hamzada oo la kordhabo wahiya alqadwatu waa qadada walcashratu ama cashada weyaan xadiidka boqol iyo ko iyo afartanaad can abi muusa alashcari waxa radi allahu taala arda can nabiy nabigeena wuxuu ka wary sal slm qaala nabigeena wuxuu yidhi calaa kulli muslimin muslim arka sadaqatun sadaqa ayaa dushiisa ahaatay qala wuxuu yidhi araytaka warram ila majid helin abuu muuse ayaa weydiini hadduusan sadaqaba xoolo heli karin muxuu samayn ama waxuu bixiyo qala wuxu yidhi yacmalu wuxuu ku shaqaynay biyadayhi labadiis gacnood fa yanfacu nafsahu naftiisa ayuu anfici wayatasadaqu waana sadaqaysani qala wuxu yidhi arayta bal ka warran in lam yastatix hadduusan awoodin wuxuu yidhi yucuun wuxuu u kaalmaynayaa dalxaajati almalhuuf mid dhib dhibaysan oo weliba alxaajat ah, mid dan lah almalhuufi la dhibaatogeliyey qala wuxu rayta bal ka war nabi allow in lam yastax haduusan awoodin qala wuxu yidhi yamur wuxuu fari bilmacruuf aw alkhayr khayrka ayuu dadka fari qaala wuxuu yidhi yamuru bilkhayri khayrka ayuu fari yamuru bilmacruuf wanaagga ayuu fari aw alkhayr khayrka ayuu fari qala wuxuu yidhi arayta nabi allow bal ka waran in lam yafcal haduusan falin qala wuxuu yidhi yumsiku wuxuu ka gows qabsanaya ama wuxuu ka istaagayaa can shari sharta fa inahaa ka istaaga sharta laga istaago sadaqatun waa sadaqa muttafaqun aley sharta marka noc walba soo geli ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ama qalbi ha noqdo ama bini aadan ha lagu sameeyo amaba waxaa weeyaan wuxuu rabbi qofka xaaramaya ku dhacay sharoo dhan ayuu qofka ka af xiranaya ka indhe xiranaya ka dhaga xiranaya taas ayaa sadaqa u noqonaysa iyuu nabigan cadayna sala allahu calayhi waali wasalam baabu liqtisaadi dhexdhexaysi la dhexdhexaysada ayuu baabkan u laga ahaado ayuu baabkan u baabyo weyaan mxu ayuu baabkan u baabyo weyaan qaala allahu tacala allaweyne wuxuu yidhi aha allahu aclam bimuraadi bidalik aha wixii loola jeeda rabbi ayaa yaqaana maa anzalnaa sooma ana dejin nabi maxamedow caleyka korkaada alqur'aana qur'aanka litashqaa inaad durdarsato qaar ayaa waxay leeyihiin daha moxamed ayaa loola jeedaa lakiin arrinta iyadoo culimada intooda badan waxay ka soo qaadayaan alaayat almuqataca fi lqur'an aliflaammiim aliflaammiim saad aliflaammiim ra aliflaam ra iyo wixii la midka taasiim miim iyo xaamiim xaamiim cayn siin qaaf iyo wixii la midka ah aayaadkaas muqaacaad ah allahu aclam bimuraadi bidalik allah ayaa ogson wuxuu kala dan yahay waa muxuu ahaa icjaaz iyo taxadi lagu sameeyey raggii fasaaxada sheegin jiray taha allahu aclam bimuraadi bidalik ma anzalna ma ana dejin caleyh korkaada alqur'aan qur-aanka litashqaa inaad dhur darsato oodan ood muxuu aha ku dhibaatood umaan dajinin waqaala tacala alla weyne wuxuu yidhi yuriidu llah alla wuxuu idinla doonay bikum adinka alyusra fudayd ayuu idinla doonayaa walaa yuriidu idinlama doonayo bikum adinka alcusra culays idinlama doonayo weyaan xadiidka boqol iyo laba iyo afartanaad can caaishata radi allahu tacala an ardaha ana nabiya nabigeena sal slem dakhala wuu usoo galay caleyha korkeeda ayada ayuu usoo galay caaisha wa cindaha agteedana wa cindaha agteedana u ahaaday imraatun haweeney qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slem man haadihi haweeneydan waate qofkan dumarka waa qofke qaalat waxay tihi hadihi tanaytu fulanat waa heblaaye tadkuru waxay ka sheekaynaysaa min ka joogsada ama u kaadiya calaykum korkiina ha ahaado waa kalimad zajr calaykum korkiina ha ahaado mimaa tuqiun waxad awoodi kartaan waxaad awoodi kartaan la imaada weyaan fa wallahi baan ku artay laa yamalu llahu alla weyne ma nooga xataa tamalu ilaa ad ka noogtaan oo ajirki iyo khayrki wanaaga idinkama joojiya ilaa adinka iska joojisaan camalki weyaan wa kaana wuxuu ahday axabu addiin diinta khisaasheeda iyo muxuu aha diinta waxyaabaha ilaahay subxana watacala looga dhowaada ka noogu kalgacayl badanya ilahi aggi ilahi allah xaggiis wuxuu ahaaday wuxuu ahaaday wa kaana wuxuu ahaaday axaba diini diinta iyo shareicada iyo camalka lala imaada kan looga kalgaceyl badanya ilaahi nabi mxuah alla xaggiis maa daawaam wuxuu daaimo saaxibu saaxibkiisa caleyh mutafaqun caleyh wamah kalimatu nahyin wa waa kalima reebitaan iyo canaan isku jiro weyaan wamacla laa yamalu llahu laa yaqtacu allama gooyo hawaabu hawaabtiisa cankum xaggiina iyo wa acmaalikum camalkiina jisihiisa wa wuxuu idinkula dhaqma rabbigeen mucaamalat almaali wa idinkulama dhaqmo amaba aan ku noqdo marka wamah kalimatu nahyin wazajrin weyaan wamacna laa yamalu lahu laa yaqtacu lahu alweynama gooyo hawaaba hawaabtiis cankum xaggiina iyo wa jazaa acmaalikum acmaashiina eh, abaalkeeda alla idinkama gooyo wa yucaamilakum idinkulama dhaqmo mucaamalata almaali qof muxuu ahay noogi isu u dhaqma idinkulama dhaqmo xataa tamalow ila ad ka noogtaan fastarku aad ka tagtaan weyaan camalkii kadib uu rabbi subxana wa tacala wanaagii iyo khayrkiinka joojiya fa yanbaqii waxaa haboon lakum adinka an takhuduu inaad qaadataan maa tutiiquuna waxaad awoodaan addawaama daa'imitaan iyo joogtayn caleyhi korkiisa liyaduuma inuu idin daa'im noqdo hawaabuhu awaabtiisa lakum adinka wafadluhu i fadligiisa calaykum korkiina weyaan xadiidka boqol iyo saddex iyo afartanaad can anas bin malik waxaa la wariyey radia allahu taala arda qala wuxu anas jaa waxaa yimaaday alaaatu rahdin saddex nin baa yimaadeen ilaa buyuutin aswaaji nabi sal slm nabigeenna alai sal sl xasiiskiis guryahooda ayay yimaadeen maxay rabaan yasaluun waxay weydiinayaan can cibaadati nabiyi nabigeena sala allahu alayh waali w slm cibaadadiisa ay weydiinayaan falamaa goortii uhbira loo oo cibaadada nabigeen intaa ta loo sheegay kaanahum iyagoo taqaaluha yaraystay waxay yidhahdeen intaan yara nabiga tukada alayh sla slam wa qaaluu ayna naxnu annaga xaggeen ka joognaa min anabiy nabiga annaga isku meel miyaan joognaa isku meel ma joogna waqad qufira walxaal qad qufira isagoo loo dhaafay lahu isaga maa taqadam wixi min dembi dembigiisa iyo wamaa taahara wixi dimaray nabigeena alai sl slam yaan isku meel joognaa isaga dembigiisa dhan waa la tirtiray dhaqay annagana dembiilayaal ayaan nahay dad oo dembigooda uu dhooban yahay oo aad u dembi badan waayahay qaala axaduhum kadibna mid baa soo boodo wuxuu yidhi ama ana aniga miya fa usallii waan tukani alleyla habeenka abadan weligay waan tukani maba hurdaay weyaan wa qaala aharu kii kale wuxuu yidhi wa ana anigan asuumu waan soomi adahra zamanka oo dhan abadan weligay waan muxuu ahay soomi weyaan walaa aftiru man afuraay wa qaala aharu kii kale wuxuu yidhi wa ana anigan axtazilu nisa haweenka ayaan ka fogaani falaa tasawaju abadan weligay ma guursanayo saddexdaas nin walba mowqifkaas ayuu qaatay fa jaa rasul lahi ba u yimid sal slm ilayhim ayago ayuu yimid fa qala wuxuu yidhi antum adinka miya aladiina kuwii ah qultum yidhi kada wa kada waa nacamha anaga ayaa dhahnay weyaan markaasa nabigan wuxuu yidhi alayhi sl slam wallahi baan ku dhaartay inii aniga la akhshaakum kiin idinkuga cabsida badan ayaanay lilahi alweyne laga baqo wa adqaakum idinkuga baqitaan badan baqitaan iyo cabsi aniga ayaa alla laga baqa idinkuga cabsi badan inkuga baqitaan badan laakinii aniga asuumu waan soomi uftir waan afuri marna waan soomi marna afuri wa usallii waan tukani wa arqudu habeenkii qaybna ka tukani qaybna ka saaxani wa atasawaju nisaa dumarkana waan guursani faman raqiba qofka diido oo naca oo ka santaago amaba mxuu aha ma raba yihahdo can sunati sunadayda falaysa minii aniga iga mid ma ahan ayuu nabig alayhi sala slam mutafaqu caleyh jidkaiga nid haayo oon isku ariiqnahay ma ahan ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslm marka cibaadada in dhexdhexaad lala imaado oon la xadgudbin ayaa loo bahan lidalika cbdillahi bn camr caasi radi allahu taala arda ninkaas markii u weynaaday waxaa weya shalayta ayuu la fariistay acmaashi uu dusha iska saaro tirada badnayd khaasatan qur-aan iyo wix lamidkaha ah, ayuu aad ugu shalay weyaan uu tabarna u waayey xadiidka boqol iyo afar iyo afartanaad can mascuud waxa lg radi allahu taala arda ana nabiya nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi halaka waxaa halaagsan almutanaicuuna kuwa xadka gudba oo isku adkay diinta qaalaha nabigu wuxuu yidhi talaata saddex jeer rawahu muslim almutanaicuuna almutacamiquuna kuwa moolka gala weeyaan almutashadiduuna isku adkaya fii kayri mowdici tashdiid meel laisku adkaya meel aan ahayn waxaa weeyaan gala weeyaan oo aad diinta iskugu adkaya kuwa ayaga xadiidka ama halaagsamay xadiidka boqol iyo shan iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la weri radi allahu taala anu arda ani nabiya nabigeena wuxuu ka wari sal l slm qaala nabigeena wuxuu yidhi ina diina diinta alle yusrun waa fudayd walan yushaada iskuma adkay addiinu diinta axadun qof walan yushaada diina diinta iskuma adkaya qof ilaa halabahu diinta ayaa ka qayb noqota fasadiduu wartoosiyay waqaaribuu aroorkalaha iyo warawxat raabitaanka iyo washayin shay kalmaysa min aduljati habeen guurka rawahu lbukhaari wa fii riwaayatin sadiduu wartoosiyay wa qaaribuu dhaweeyay waqdu warkalahay waruuxu caraabay wa shayin shayna kaalmaysa min aduljati habeenka ka mid ah amaba habeen guurka ka mid ah alqasda alqasda war muxuu ahaa dhexdhexaad dhexaad tabluqu waad gaaraysaan weyaan qowluhu addiin uu yidhi huwa asaga marfuucu weyaan calaa man lam yunsama faaciluhu waa naaib alfaacil weyaan waruwiya mansuubanna waa la wariyey waruwiya lan yushaada diina axadun ayaa la wariyey wa qowluhu sala allahu aleyh waslem ilaa halabahu ay halabahu diin ayaa ka qaldinta ayaa ka qaalib noqda wa cajaza dalika almushaad ka isku adkaynayn wuxuu kamxuu ahaa ka cajiza can muqaawamati diini diinta inuu mxuaha ka hortaga oo mxuu ahaa diintii sida ay hayd aad u fuliyo likatrati turuqihi diinta turuqdeeda ayaa aad tiro badan ijidadka diinta ayaa badan weeyaan walqadwatu sayru awali nahaar wrawxatu rawxadana aakhiru nahaari galabtii oo la caraba ayaa la yihahda weyaan waduja duljadana aakhiru leyl habeenka intiisa dambe weyaan wa hada warkan isticaaratun waa isticaara wa tamiilun waa tusaalayn wa macnaahu macnihiis wuxuu yahay istaciinuu kaalmaysa calaa aacati illahi aacada alle caza wajal bilacmaali acmaasha inaad la imaadaan fii waqti nashaatikum xilliga aad firfircoonidii leedihiin iyo wa faraaq quluubikum quluubtiin markay firaaqada leedahay baxayu tastaliduuna meel marka baxayu tastaliduuna aad dhadhansanaysaan ood macaansanaysaan alcibaadata cibaadada walaa tasamuuna aadan noogeynin wa tabluquuna aad gaaraysaan ama aad gaartaan maqsuudaku maqsuudkiina weyaan kamaa ana almusaafira qofka musaafirka ah alxaadiqa weliba safarka aad u yaqaana oo khabiirka ku ah yasiru wuxuu socdaa fii hadi awqaat waqtiyada ayada ayuu socdaa wayastariixu wuu raaxaystaa huwa isaga iyo daabatu daabadiisina way raaxaystaan fii hayriha xiliyadaas xiliyadaan ahayn oo fa yasilu wuu gaara almaqsuuda danta lix iyo afartanaad an anas waxaa lagu yihi malikin radi allahu taala arda qala wuxuu yidhi anas dakhala nabiyu nabigeena ayaa galay almasjida masjidka ayuu galay faidaa xablan waaba iyadoo xerag mamduudun la taagay bayna saariyatayn laba tiir dhexdooda ay xerag sa ugu taaganya oo saa loo xiro weeyaan faqaala wuxuu yidhi maa hada alxablu xeragan muxuu ahaaday muxuu yahay qaalu waxay yidhahdeen hada xablun waa xeragoo lizaynab ay leedahay fa idaa fatarat markii ay nooto noogta tacallaqad bi way ku dhegtaa faqala nabigu wuxu yhi sal slem xulluuhu fura liyusalli ha tukada axadukum midkiin nashaatahu ee wakhta nashaatihi xilliga uu muxuu ahaa firfircoonadii leeyahay ha tukada salaatuleylka fa idaa fatara hadduu noogno falyqutha iska saaxda muttafaqun caleyh xadiidka boqol iyo toddoba iyo afartanaad can caiشhata wa radi alahu ta ardaha ana rasula rasulka sal sl qaal nabigen wuxuu yidhi idaa nacasa hadduu lulmoodo axadukum midkiin wa huwa isagana yusali u tukani falyarquda iska saaxda xataa yadhaba ilaa u ka taga canhu xaggiis annawm hurdada fa ina axadakum midkiin idaa salla hadduu tukada wa huwa naacisun isagana uu muxuu lulmooni laa yadri ma oga lacala waxaa dhici karta yadhabu inuu u tallaaba qaado oo dhaqaaqo yastafiru inuu rabbi dambi dhaaf weydiiso oo fayasuba u habaaro nafsahu naftiisa muttafaqun caleyh xadiidka boqol iyo sideed iyo afartanaad can abi cabdillahi waxaa la wariyey jaabir ibn samrata aswaiy radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi jaabir ibnu samura kuntu waxaana usalii mid tukada maca nabi aan la tukanay sal slm asalawaat salaadaha la tukanay fa kaanat waxay salaatu salaadiisa qastan dhexdhexaad wa khudbatu khudbadiisana qastan dhexdhexaad ay ahayd aad uma dheeren umana gaabneen weyn rawah muslim qowluhu qasdan ay bayna tuuli walqisar dhir iyo gaabni ay udhexaysa weyaan xadiidka boqol iyo sagaal iyo afartanaad ee casharkan ugu dambeeyo can abi juxayfata waxaa laga wariy wah bin cabdilahi radi allahu ta anu arda qala wuxu yidhi abu juxayfa aakha nabiyu nabigan ayaa walaalayay calayhi salaat slam bayna salmaana salmaan iyo waabidarda ayuu walaalayey fa salmaanu salmaan wuxuu booqday abadarda ayuu booqday fara wuxuu arkay umadarda ayuu muxuu arkay mutabadilatan iyadoo basaasan aad u liidan xaaladeeda ay aad iskugu aadaneen fa wuxuu yihi maa shanuki maxaa ku daaray qaalat waxay tihi akhuuka walaalka abudarda leysa lahu uma sugnaan xaajatun dan fi dunya addunya xataa xaaskiisa kama warqaba danna kama lahan weyaan dumarkan haddii dee ninkeeda uusan dan ka lahayn ayadna iska dan iska gelina dhici karto oy niyadjab ku dhaca fa waxaa yimid abudada ayaa yimid fasanaca lahu acaama acam ayuu samey yaa loo samayna salmaan baa loo samaynayo abudada u samayni faqaala wuxuu ku yihi kulcun fa inii saaimun anigu waan soomanahay abudarda ayaa wuxuu dhihi eh, salmaan cunada cun anigu waan soomanahay qaal wuxuu yihi ma ana aniga ma ahi salmaan baa dhihi waa walaalkii fi lislaam oo nabigu u walaalay calai sla ma ana aniga ma ahi biaakelin mid cuna xataa taakula ilaa ad cunta fa akala wuu cunay abudarda marka falama kaana goortu ahaada min aleyl oo la saaxday dahaba wuxuu damcay abudarda abudarda yaquumu inuu qyamoleyl u istaago faqaal wuxuu ku yihi salmaan nam saaxa fanaama wuu saxday uma intaa kadib dahaba wuxuu damcay yaquumu inuuqiyaamuleyl u kaca faqaala wuxuu ku yihi nam hurd u saaxa falamaa kaana goortu aday min akhiri leyl habeenka akhirkiisa qaala salmaanu salmaan farisia wuxuu yidhi qum ilaan waa markii u dambeysay de oo salaada ay soo dhoweyd hadda istaag weyaan fa sallaya way tukadeen jamiican dhammaantood faqaala lahu salmaanu salmaan wuxuu ku yidhi marka abudarda wuxuu ku yidhi ina lirabbika rabbiga ayuu usugnaaday calayka dushaada xaqan xaq wa ina linafsika naftaadana ayuu usugnaaday calayka waliahlika reerkaadana calayka xaqan bay kuleeyihiin faacisi kula dii xaqin xaq mid kastoo xaqu saaxib ah xaqaw xaqiisa weyaan faacti waxaad siisaa kula dii xaqin mid kastoo xaqu saaxib ah xaqiisa xaqaw xaqiisa weyaan fa ata nabiya nabiga ayuu u tagay ninka la yidhaha abudarda radia allahu tacala arda nabiga ayuu u tagay alayhi slat slam fadakara daalika fadakara uu sheegay dalika arrinkaas uu salmaan sameeyey ama yidhi ayuu u sheegay lahu isaga faqaala nabiy run ayuu sheegay ayuu nabigeena sal allah alay slam rawahu lbuhaariy xadiidka imam bukhari ayaa wariyey hada wallah aclam w sal ll slam abdi rasul mustafa